بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد waxaan maanta ka warrami doonnaa haddii alla yidhaahdo beij ama safxa ama qayb ka mid ah taariikhda muslimiinta beijajka uguba madow marka taariikhda muslimka o dhan laga warramo bay jajka ugu adag ee runtii qof muslim inuu ka warramo ay dhibayso bejka midaan ka warrami doonaa bejkaa warka aan ka sheegayo maaha litasliya iyo inaan ku madadaalanno dad muslimiin oo la laayey ama la baabi'iyey ama magaalooyin muslimiin oo la dumiyey taariikhdood laakiin danta aan ka leenay waxaa weeyaan lilcibra inaan isweydiinno maxaa halaagga intan leeg keenay maxaa dhibta intan leeg muslimiinta ku sababay waayo fi taariikhi اlislaam waa markii koowaad ee caasimadii muslimiinta ee khilaafa alislaamiya ka telinaysay min mashriqi ilaa maqhribi ay hoos imanaysay waa markii koowaad ee taariikhda la qabsado waxaynu geli doonaa markaa daris sheegistiisu ay naxdin badantay ka warrankiisuna wuu adag yahay laakiin aan isku dayayo bal inaan soo guud maro intii aan guud mari karo waxaynu joognay dawladdii tataarka oo uu qabsaday nin uu yahay jinkis jinkiskhaan oo inankiisii ugu yaraa uu dhalay ee tuuli oo la yidhaahdo manko khan waxaynu soo sheegnay dowladdaa uu qabsaday ninka la yidhaahdo manko khaan oo nin hooyadii masiixiya ay tahay saddex nimoo ay walaalayiin inuu kaalmaystay oo mid uu caasimadoodii ku reebay karakrum ama qaraqrum lo odhan jiray midna uu eeshiyada fog u dhiibtay siiba jayna iyo wixii ka agdhodhow iyo kuuriya qabilay nin la yidhaahdo walaalkiisii ugu yaraana waxaa loo xil saaray oo nin dagaalyahana ahaa caasimadda muslimiinta ama dowladdii dunida ugu xoogga badnayd ama ugu weyneyd ee waagaa jirtay siduu dhulka u dhigi lahaa ninkaasi waxaa la yidhaahdaa luqada af ingiriisiga halaagu ayay ku sheegaan taarikhyahanada muslimiintuna hoolaako bay qoraan halaago ama hoolaako kaad tidhaahdaba waa saddexda nine walaalaha ninkii ugu yaraa waa nin runtii ka telinayay markaa dawla alkhawaarzimiya dhulkii ay ka telin jirtay siiba bersia ama dhulkii eraan la yidhaahdo iyo waxaa ku ag wareegsan weliba xaaskiisuna waa amiirad ama khaatuun waataynu idhi khaankana raggaa la yidhaha khaatuunkana dumarkaa la yidhaha waa amiirad eh, takas khaatuun la yidhaahdo oo masiixiyada markaa boqorku hooyadiibaa masiixiyada ninka kanna xaaskiisa ayaa masiixiya waxaad dareemaysaa markaa masiixiyadda inay xoog badan ku yeelatay dowladdii tataarka iyo dhankeeda ninka kani siduu khilaafada islaamigaa u dumiyo isagoo ah nin qalbi adag oo aan naxariis aqoon haddana wuxuu ahaa nin deggan oo tallaabadiisa aada uga fiirsada oo wuxuu u baahnaayoo dhan isku dayey inuu muddo sameeyo weerarun aan iska qaadin laakiin tijaabiye inuu tamhiid hordhac tiro badan leh u arrintaa u sameeyo hordhacaasi wuxuu ku qaatay muddo shan sannadood uu ka shaqaynayay lix boqol iyo sagaal iyo afartankii ayaa lasoo diray ilaa lix boqol iyo afar iyo kontankii hijiriyada shantaas sannadood wuxuu waday diyaargarow isagoo beershiya jooga oo ciraaq aanay waxba u jirin ayuu haddana diyaargadow waday waxay yidhahdaan nimanka taariikhda qoraa diyaargarow buu sameeyey afar meelood ku saabsan kow wuxuu diyaargarow ka sameeyey bay idhaahdeen infrastructureka ama albinya taxtiya oo ah logisticska waxaana yidhaahdaan sidii uu u heli lahaa ciidamada shidaalka wixii uu u baahan dhan waddadii ay u soo mari lahaayeen dabeetana wuxuu sameeyey waddooyin isku xidha min ciraaq ilaa jayne waddooyin waaweyn oo isku xidha ayuu samaystay waddooyinkaasi uu samaystay oo dhul buuralaya mara oo tajikistan iyo afghanistan iyo faris iyo dhulkaasi oo dhan mara ayuu samaystay wadooyinkaa uu sameeyey webiyaa dhulkaa mara webiyadaasi wuxuu u samaystay bridjiyo bridge ama jisir dhul ciidamada iyo qalabka iyo wuxuu u baahan yah o ay ka tallaabi karaan oo waaweyn buu ku sameeyey wuxuu kaloo u dhigay ciidamo ilaaliya waddadaasi iyo meelahaasi ay marayaan logisticskiisa oo dhami muwaasalaadkiisa yacnii ciidanka taakulaymihiisa oo dhamme dhulka ay marayaan ciddii ilaalin lahayd buu sameeyey wuxuu samaystay bay yidhaahdaan qalab wax lagu xambaaro oo xayawaan ay jiidaan oo waaweyn oo uu ku soo raray xusuunta ama qalcadaha dhufaysyadan waaweyn waaweynee la galo ee dhagaxa ka samaysan ee adag qalab jiniisku ay samayn jireen iyo dhulkaasiyo lagu garaaco oo markaasi lagu dumiyo ayuu soo xambaaray oo soo qaaday oo jayno ka keenay ilaa iyo baqdaad duleedadeeda uu keenayey wuxuu sameeyey dhulka waddooyinkee uu samaystay inta u dhow ee agagaarkeedaa wuxuu ka ilaaliyey xoolo daddaqdaan iyo xoolaa duurjooga midnaba inuu daaqo wuxuu ku talagalay fardahoodu inaanay u baahanin in calaf loo qaado markaa seeru u sameeyey fardahan militarigu wato dee raashin bay u baahan yihiin si aan raashinkooda ugu cuslaanin waddooyinka isku xidha min jayna ilaa baqdaad ee ciidamadiisu ay marayaan agagaarkeeda seeruu ka dhigay seeruhu waa dhulkan laga ilaaliyo xoolaha iyo wuxuba inay galaan ee la ilaaliyo dhul lama degaanu ka samaystay oo ugu talagalay inaanay calaf waxay cunaan u baahan fardaha ciidamadiisu wataan waxaynu odhan karnaa wixii uu u baahnaa ee isku xidhka caasimadiisa iyo meeshuu ka yimi iyo dhulkuu degaya wuu kaajiyey kaasi waa qaybta koowaad ee diyaargarowga qaybta labaad ee diyaargarowga ninkani uu bilaabay waxa weeyaan diyaargarow aan lagu aqoonin dawladdii tataarkii hore dawladda tataarkii hore waxaa lagu yaqaanay inay dawladnimadooda u ictiraafsay inay tahay sayidatulcaalam hal qura inuu dunida nin quri ka taliyo wixii kaloo dhammina hoggaansi inay la yimaadaan luqada diblomaasiyaddana may aqoonin waayo niman reer baadiyaaba ahay reer miyigu inta badan afkan nifaaqa ee la isku soo dhadhaweeyo shaqadooda kuma jirto waa luqo waadixao ama la isdilo ama la kala nabad galo laakiin ninkani wuxuu bartay luqat diblomaasiya iyo taxaalufaad siyaasiya gaashaanbuur inuu sameeyo isagoo dowladdii u xoog badnayda ayuu gaashaanbuur sameeyey gaashaanbuurta uu sameeyey waxaa la waday xaaqaankiisii weynaa ee manko khan waayo mankohan bay yidhahdaan markii koowaad lix boqol iyo koob iyo kontonkiibuu wuxuu aqbalay safaara diblomaasiyiin ka socda reer galbeedku inay tegi karaan qoraqoram oo wadaxaajood lala sameeyo diblomaasiyiintan waxaa soo diray louis sitaasic oo dagaalkii koowaad ku jabay intaan la qabanin boqorkii faransiiska oo ah louis kii sagaalaad la odhan jiray lix boqol iyo siddeed iyo afartankii markuu jabay mar labaad muxaawalo u wado saddex sano kadib ayuu u dirtay eh, safaarad uu la hadlayo weli nimanka tataarkaa ah, muslimka inay wada weerari karaan safaaradda tan waxaa hogaaminayey raahib caan ah oo taarikhyahanada wax qora ka mid ah weliba nimanka tataarka wax ka qoray ka mid ah oo la yidhaaha william robrick william robrick oo dominikiya ayaa loo diray inuu noqdo safaarad iyaga iyo nimankan dhexdhexaadisa laakiin maadaama weli caqliyaddii ahayd alqutb alwaxiid nin quri you will be either with us or with the others caqliyadda abay haysteen caqliyaddii maadaama uu rumaysnaa manko khan muu aqbalin qaabkii ay ula hadleen safiiradan u yimi waayo isagu wuxuu u yaqaano quri sidiiqu waa cidda taabica u ah saaxiib waxay yihiin ciddii dawladdiisa soo gashee raacda haddaad dawladda soo geli weydo cadowgaad ka mid tahy saasoo qura u yaqaano laakiin boqorradii reer galbeedna ee soo hadhay tabicinimadaa may aqbalin inay raacaanta waa diideen laakiin waxaa jira boqorro yaryar oo kristan oo tiro badan leh maadaama kuwii waaweynaaye yurubta galbeed ay diideen boqorro yaryar ayaa jiray maalan boqorkii haytham haythamkii koowaad la odhan jiray haythamka koowaad waa boqorkii armeniya ka talinayey cagihiisaabuu ku safray ilaa iyo uu tegey qaraqrum mongolia caasimaddii tataarka ilaa uu tegey isagoo markaasi raba inuu heshiis la galo maadaama boqorkan isagoo lugaynayaba uu yimi si weyn buu u soo dhoweeyey monko khan waxaa loo sameeyey soo dhoweyn weyn isna wuxuu aqbalay bunuudi tabaciya inuu dawladdan u hoggaansamo u raacayo ayuu aqbalay oo uu ka mid yahay racaaya ama dadka dawladda taageersanee raacsisan inuu ka mid yahay haytamka koowaad wuxuu mankoo khaan u ogolaaday kow boqorka iyo wuxuu hanti leeya gaarka ah inuu nabadgelinayo wuxuu kaloo u soo oggolaaday kanaa'isti iyo adiiraadku yacnii meelaha ay ku caabudaan diintooda masiixiyiintu inaan wax daraa'iba taxationa inaan laga qaadin ee tagaska free ay ka noqdaan wuxuu kaloo u soo oggolaaday wixii dhul ahaa ama magaalooyin ahaa ee ay ka qaadeen salaajiqadu salaajiqadu waa muslimiintii turkiga ahayd ee ay isdili jireen wixii dhul ay ka qabsadeenna in loo celiyo oo iyaga dib loogu soo wado waxa quree buu u ogolaadee boosina waxa weeyaan la taliyaashaydana ka mid baad noqonaysaa buu leeyahay arrimaha gobollada marka aan wax rabo inaan ka qabto dadka aan kala tashan doonana ka mid baa tahay buu yidhi fii shu'uuni garbi aasiya fii muqaabili maada intaa marka loo ogolaaday maxaa isagana laga rabaa waxaa laga rabaa armeniyiintu in badan bay muslimiinta isdilayeen khibrad fiican bay u leeyihiin dhulka kan deegaankan muslimka dhaqamadooda waxaan oo dhan inay ka bixiyaan sida duwalkan waaweyn maraykanku markuu duulayay ingiriisku aan naf badan lahayn buu hoosta ku watay si laakiin khibrad buu leeyahay caalamulislaami waa expert buu ku yahay khibraadkiisa looga faa'iidaysto waxa uu sameeyey dhulkiisa ciidamadiisu inay free u noqdaan e, baab ilmucaamalaat dowladda tataarka iyo masiixiyiinta dhex maraya inuu ogolaado ay soo socdaan intaa kadib waxaa bilaabmay masiixiyiintii shaam deganaa iyo meelahaana inuu ninkani wadahadal la sameeyo oo lasoo dhoweyn karo armeniya inay la taxalufto tataarku xoog weyn may ahayn laakiin waa caamil nafsi ah, gaashaanbuur maraykanku markuu duulayo soddon dowladood oo yaryar buu ka haystaa baahi uma qabo militarilyl laakiin waxay ka mid tahay Eh, bhaylihi wahaylyamihi inaad eh, dunidao dhan baa ku soo weerartay marka lagu yidha hadday marka lagu yidhaha hal dawlad baa ku weerartay macno kale fog bay samaynaysaa idan xilfi iyo gaashaanbuur buu bilaabay inuu sameeyo maxaa ka mid ah dawladda armeniya ciidamadeeda meelo yaroo khatar ah oo ku tala galay inaan isaga dad badani kaga dhimanna waa lagu buuxinayaa askar inuu keeno wuxuu bilaabay markaasi boqorro yaryaroo tiro badanoo muslimiin ina dawladda weynayana inay xidhiidh la wada sameeyaan ilaa cabsaa soo korodhay oo iyana la yidhaahdo waa dawlad sidiiqa ah ama xilfi wadaag ama xilfi istraatiiji aan wada leenahay waxba ku kordhin maayo iminka imise dawladooda yaryar baa maraykanka lale xilfi istraatiiji iyo xilfi kada waxba kuma kordhinayaan laakiin waa nooc mina tabiciya inay aqbalaan diblomaasiyaddaasaa bilaabantay qoladaa yarna masaakiintaana fakhaamatu ra'iiskiisaasi inuu qaato iyo boqor hebel manko khan wuxuu kaloo bilaabay masiixiyiintii caalamulislaami ku dhex noolaa inuu xidhiidh la samayn karo ilaa xaduu xidhiidh la sameeyey bay taarikhyahanadu yidhaahdaan makika batriqii la odhan jiray waa baqdaad kristanka jooga batriqay lahaayeen makika baa la odhan jiray makika wuxuu ku xidhmay oo u xidhiidh la sameeyey baa la yidhahaa boqortooyadii manco khan uu waday manco khan uu sii ballaadhiyey gorgiya boqortooyadeeda iyona xidhiidh buu la sameeyey waxaa sii ballaadhay xidhiidhkaasi dabeetana waxaa bilaabmayba kuwa yaryaroo muslimiin oo aada u tiro badani inay usoo kala dheereeyaan ilaa xadaynu odhan karno waxay gaadhay halkuu ilaahay qur-aanka ku lahaa fatara aladiina fii quluubihim marad yusaaricuuna fiihim yaquuluuna nakhsha an tusiibana daa'ira facasa allahu an yaأtiya biاlfatxi aw amri min cindii fayusbixuu calaa maa asaruu fii anfusihim naadimiin ilaahay wuxuu idhi kuwa qalbiga ka buka waxaad arkaysaa iyagoo u kala dheeraynaya gaalada iyo la xidhiidhkooda oo leh mashkilad ummadda qabsan lahayd baanu ku badbaadinaynaa iyagoo shaqeyraya laakiin dantu ay tahay qulubtoodaa marad uu ku jiraabay ugu kala cararayaan waxaa bilaabmay boqorro yararo badanoo muslimiinina inay ku xidhmaan dawladdii mongolianska maxaa ka mid ah badrudiin lulu waa boqorkii muusal meesha la yidhahdo ciraaq ka tirsan ninkii ka talinayey hoolaakuu tegey xidhiidh buu la sameeyey waxaa ka mid ah oo iyana yimi salaajiqada ama atraagta dadkii ahaa laba boqor oo isdilayay baa jiray mid waliba wuxuu is yidhi ka kale yuu kaa badinine dawladda weyn adigu xilfi wadaag la samee dabeetana labadiiba mid isagu waxaabuu ka qayb galay oo kiitaa markii la caleemo saarayey dhowrkii kuna tegey buu ku jiray kii kalena waa ka daba tegey labaduba xidhiidh bay la sameeyeen midi waa ruknadiin waa qalaj arsanaani araabic dawla salaajiqadii arsanaani araabic wakhtigii dawladdii uu ka talin jiray weeyaan waa ruknadiin ninkii la baxay ka kalena kakaws ayaa la yidhaahdaa cizudiin bay ula baxay cisudiin kakos baa la yidhaahaa labadaa boqor ee salaajiqadayhina iyana way tageen xilfi wadaag bay la soo sameeyeen labada nin waxay ka taliyaan markaa waqooyiga ciraaq iyo turkiga intaas bay ka taliyaan iyana xilfi wadaag bay la soo sameeyeen arrintu intaasoo qura kuma sinna dowladda weyn waa laga wada cabsanayaa annaasir yuusuf waa suuriya xalab iyo dimashik boqorkii ka talinayey isna xagga dambeu ka soo wareegay dowladdii e, manko khan ee tataarka ayuu isna xilfi wadaag la soo yeeshay bale si uu ugu caddeeyo inuu mar kasta uu heegan yahay oo arrimaha kan aqbalayo inankiisii la yidhaahda alcasiiz ciidan baaba la soo siiyo ciidamadu wato hoolaco hurin ka mida la yidhi hoggaami waa boqor muslima inankii ayaa wuxuu hoggaaminayaa ciidamada hoolaco hurin ka mida ayaa la yidhi hoggaami waxaa kaloo yimi suuriya xums alashraf ilayubi oo isna xumis jooga si uu dowladda tan xilfi wadaag ula samaysto nimankan meesha maraya tirinaya dambe waxay ku abtirsadaan salaaxaddiin ilayubi waa dhashii ama kuwa awowyada u ahaa salaaxaddiin ilayubi weeyaan qolada tan tataarka xaggiisa u soo cararaysa waxaa ka mid a ah dadka xilfi wadaagga waaweyn la samaynayey dee nimankii hogaamiyaashaba ka ahaa brovinsiskii muxaafadaadkii muslimiinta qaybo ka mida ah. maalan eh, turkistan iyo maa waraa nahar oo dhan nin mascuud yelvash la yidhaahdaa haystay ninkaasina ciidan buu soo ururiyey waa maamulo ka tirsan waa qoladii la socotay oo kale uun maraykanka markii uu ciraaq qabsanayey ee meelaha uu dhiidhiibtay waa maamule meeshaasi maamula oo uu dhiibteen eh, eh, tataarku isna ciidamo badan buu soo qoray oo muslimiinah oo jaanibka tataarka ka bilaab ka dagaalgelaya waxaa ka mid ah dadka uu xidhiidhka la soo sameeyeen basaasiintii iyo wixii ilaa xad baqdaad bay soo galeen ra-iisul wasaarihii khilaafada islaamiga xidhiidh lala sameeyey waa kuma waa muayidiin alcalqami muayidiin alcalqami ashiici waa meelaha bay yidhaahdaan boqorka kan meesha qabsaday siyaasad darradiisa uu gafka weyn kaga dhacay laba-iyo afartankiibuu wuxuu saaray madaxnimo kii ra-iisul wasaarihiisii hore markuu dhintay ra-iisul wasaare shiiciyuu qaatay oo weliba mutatarif ah ayuu qaatay bay yidhaahdaan ninka kani oo shiiciga ah isla sanadka baqdaad la qabsan doono sanadkii ka horreeyey waa sanadkii ay dhacday fitnadii baan rajaynayaa baqdaad ka dhacday ee shiicadii iyo muslimku islaynayeen dowla alcabaasiya sideedaba iyo calawiyiintuna col bay ahaayeen oo intaasoo hawro oo calawiyiina bay shantii boqole sannadood ay xukumayeen ay laayeen saa daraaddeed sidoodaba iskumay fiicnayn iyagoo isku qabiil oo isku jiliba oo caliy bnu abi aalib iyo cabbaas ay ku kala abtirsanayaan reer binu cabdilmuطalib wuxuuba isku yihiin haddana dawlad ahaan iskumay fiicnayn marka shiicadu aad bay uga cabanaysay dawladdan cabbaasiyiintaa si kastaba ha noqotee ra wasaarihiina wuxuu xidhiidh hoose la yeeshay hoolako intaa waxaa sii raaca oo hoolako waxaa la weydiinayaa inuu fudaydiyo ciidanka tataarku siday u soo geli doonaan meesha waxaana loo ballan qaaday boqorka marka la rido majliska ka talin doono guddiga loo dhiibi doono baqdaad ee ka talin doonta in madax looga dhigayo adigu booskaagaba waayimaysid baa la yidhi majlis alxukm majlis la yidhahday tataarku samaynayeen markii baqdaad ay rideen dabeetana majliskaasa adiga madax lagaaga dhigayaabaa ballankaasaa la siiyey khulaasadu waxa weeyaan ciidamadii tataarku intaanay dagaalka bilaabin waxay sameeyeen xilfi wadaag tiro badan oo ay ka soo samaysteen xukaamtii muslimiinta iyo kuwii kiristankaba ee agagaarka joogay oo markaasi akraad u badnaa iyo shiico dawla alcabaasiya markii khawarsimiyiinta la liqayay dee umay gargaarin bal ee tataarkay taagtaageeraysa iyaga marka la liqayo waa aljazaau min jinsi alcamal de maadaama adba kuwii hore aada lugta u qabatay adna cidinku difaaci mayse waxay noqotay adna qaar lugta ku qabtoon in lagugu intixaamo isba dawla alkhawaarsimiya iyo muslimiintii milyan milyonka loo dilaya ka warramayay ama nishabuur ama marwa ama eh, samarqand ama bukhaara markii la tirtirayey umay gargaarin taasi waxay sababtay dadku siduu u kala furfuraa in iyagana markooda dad tiro badani uu ku soo baxaan boqorradii karamaan talinayey oo barq ninkii la odhan jiray oo ah khiyaathudiin ayaa meesha madax uga dhigtay jalaaluddiin kii walaalkii weeyaan waa boqorkii khawaarzim ee moxamed ayaa dhalay labada walaalii markay isdilayeen mid baa meesha usii dhiibtay kii meesha usii dhiibtaa u yimi kii intuu ikhtiyaal ku sameeyo madaxa ka gooyey ayuu u geeyey madaxii khiyaasuddiin waxaa loo diray maxay qaraanqarun baa loo diray iyadoo lagu bishaaraynayay ina jala inan kale oo boqorkii khawaarzim uu dhalay inuu ka soo takhallusay isna meeshaa la yidhaa hayso way soo socotay qudbadiin mid la yidhahdo meesha joogay iyo nin kaleo ku loolamayo abibakar loodhan jiray labadooduba ciidamo iyana usoo direen holaako ay leeyihiin waa kula xilfi wadaagta ay ku biirayaan marka aan soo duuduubo qodobka koowaad waxa weeyaan waddadii wuu hagaajistay iyo askartiisi iyo ciidamadu meeshay mari lahaayeen qodobka labaadna waxa weeyaan gaashaanbuur ballaadhan bay samaysteen si khilaaf alcabaasiya loogu duulo qodobka saddexaad waxay bilaabeen xarbi dacaayiya dunida waxaa la ysku haystaa dagaalka dacaayadu dadka ciidamada uu niyad jabiyaa dadka wuu dhibaa maraykanku dunida wuxuu u sheegay cirka waxaa ugu maqanaya sida xabadda liine dhulka taalla inay arkayaan hadda dad waaweyn ay daydayayaanna weli way arki la'yihin laakiin waxaa laynaga dhaadhaeyay teknolojiyadu xadkay gaadhay midhliina haddii dhulka waxay yidhaahdaan garankaad xidhantay haddii sida kale loo rogo wuu akhriyi karaan waxa meesha kaga qoran dacaayaadku markaa dadka way way jebiyaan sidoo kale tataarku waxay faafsadeen dacaayo aada u cajiibah dacaayadaasi caamadii iyo dadka qalbiyadooda way gelgeshay si dacaayaadkaas ay u faafi karaan kow dadka badh malaa waylaadkii iyo balaayooyinkii u dhigay jinkis khan dee soddon sana hadda ka soo wareegay jinkis khan lix boqol iyo toddobiyo tobankii bay ahayd markii uu waylaadka ugu waaweyn dhigayey iminkana waa dhowr iyo kontonkii soddoneeyo sana ka soo wareegay dadkan cusubi mala aada u garan maayaan jinkis khan sheeko sheekuu ku yahay si wax loo xasuusiyo ciidamo yaryar bay direen oo wax laaya oo wax gumaada oo dadka baqageliya oo rucbiga dib u abuura waxay kaloo sameeyeen waqooyiga ciraaq oo dhan meelo ka mida duulimaadya ku qaadeen saruuj sanjaar meelahaasi oo dhan waxay dhaceen kaafilaat ay lahaayeen dawla alcabaasiya iyo dadkii muslimiinta ahaa oo waxay dhahaan hal kaafilo qura ayay lix boqol oo kun oo diinaar ka dhaceen waa tajmiidul amwaalkan oo kale adigu wixii xoola lala wareegi karayay waa lala sii wareegay waxay samaysteen dad gabyaaya kuwa sheeka abuurayaala suugaan yahano wakhtigaa dee iclaamka ugu badanay gabayga iyo wixii la midu ahaa waxaasiyoo tirinaya ammaanta nimankan tataarkaa iyo weeraryahanimadooda dacayaadka la faafin jiree maalan kutubu taariikh ay qorto waxaa ka mid ah tataarka warkooda lama helo qofna warkiisa ma waayaan yani waa si i a bay leeyihin iyo f b i khatara oo adigu meeshaad istaagtaba way kaa warhayaan laakiin iyaga akhbaartooda lama gaadhi karo dacayaadka la faafin jire waxaa ka mid ah tataarku hadday magaalo soo galaan wuxuunbay galaan iyadoo aan laba ogeyn sida ay wuxooda u sirayn karaan tataarka dacayaedka la faafinaya waxaa ka mida ah dumarkoodu sida raggay u dagaalamaan nin iyo naagkii ku hela waa isku mid askarta waa kaa takhallusaysaa dacayaedka la faafiye waxaa ka mid ah tataarku wax nooloo ay helaan way cunaan hilibka wax ka xaaraansanay ma jiraan xataa dadkay cunaan baa la yidhi caalam alislaami oo dhamme waa kurbanaya nimanaan waxbaba reebayn wuxuu arkaba qof liqaya ee noola ah waa khatar waa wax laga biqi karo waxaa la gaadhsiiyey inay yidhaahdaan tataarku maadaama uu wax kasta cunayo ninka tataarka ahi saadba uma baahna wuu iska soconayaa bahal iyo dad wuxuu helaba maadaama uu cunayo ma qaataan saadka baa la yidhi iyagu waa nimankaasi socda dacaayaddu waxay gaadhay xad oo aad u bajiyaan dadka waraaquu qorayey waraaqahay u qorayeen boqorrada way gelgeshay masalan bal hal warqadaydiin akhriyo oo ka timi boqortooyadii tataarka iyo hoolaakiya kooxdii oo ku socota boqor yaro ka mida boqorradii muslimiinta ah wuxuu leeyahy naxnu junuud ullah bina yantaqim miman cataa watajabara wataqa watakabar wa biamri اllahi ma اtamar naxnu qad ahlakna اlbilaad waabadna اlcibaad waqatalna الnisaءa wاlأwlaad faya ayuha albaaquun antum biman madaa laaxiquun yaa ayuha alghaafiluun antum ilayhim tusaaquun maqsaduna alintiqaam wa mulkuna laa yuraam wanasiiluna laa yudaam wacadluna fii mulkina qad ishtahar wa min suyuufina ayna almafar damarna albilaad waaytamna alawlaad waahlakna alcibaad waadaqnaahum alcadaab wajacalnaa cadiimahum sagiira waamiirahum asiira taxsabuuna annakum mina naajuun aw mutakhallisuun وعن قليل تعلمuuنa على ma تqadimuun وqad أعdara man أndar aa waraaqdu soo qoray sajacii carbeed ee wakhtigaa socday ayaa niman udabi heleenoo u qoreen wuxuu leeyahay annagu askartii ilaahay baanu nay wixii kibre ee qooqa ee isweyneeya ee ilaahay amarkiisa qaadan waaya ayaa annaga ilaahay nagu cidhib gooyaabuu ku leeyahay askar ilaahay baanu na noocaasa waa gumaadnaa annagu buu leeyahay dhulka waanu halaagnay oo addoommihii waa tirtirnay oo dumar iyo carruurtiiba waa laynay war hooy kuwa hadhayow kuwii dhintaa ka daba tegaysaa war kuwiinan war moogga ahi xaggaasaa laydin sii wadaa dantayadu waa argoosi boqortooyadeedu waa mid aan la soo celin cadaaladdaeedu waa mid faaftay seefaha yaga xaggee laga geli dhulka waa tirtirnay carruurta waa agoomaynay addoommaha waa halaagnay cadaabka dadka waa dhadhansiinay kuwooda waaweyn yar yar baanu ka dhignay boqorradoodana maxaabiis baanu ka dhignaa ma waxaa u malaynaysaan inaad naga baxsan doontaan goor dhow ayay idin garan doontaan waxaa aad la kulmi doontaan war ninkuu digay kuma dilin buu ugu gebagabeeyey waa waraaqdu u diray boqorradii muslimiinta iyo meelaha waraaqda loo diraya qaabkaasay u qoran tahay dee boqorraa walba iska baqayey oo gaashaanbuur dhima isugu tagtay oo waraaqaha loo diray ay kuwan yihiin waxay keentay in aada loo kurbado markaynu saddexdaa qaybood ka nimnaadno ee ah taakulayntiisi iyo zaadkiisii siduu u dhowrtay iyo waddooyinka u samaystay xilfi wadaag siduu u samaystay iyo gaashaanbuurta uu dhistay iyo iclaamka iyo hanjabaadda uu samaystay qaybta afraad waxa weeyaan milatarily siduu u diyaar garoobay laba dhan buu ka sameeyey dhan waxa weeyaan ciidanka muslimiinta in la daciifiyo dhanna waa ciidankiisa weerarka galaya siduu u xoojiyey ciidanka muslimiinta taarikhyahanadu waxay sheegayaan ninkii raiisul wasaaraha ka ahaa meesha ee mu'ayiduddiin alcalqami wuxuu heshiis kula galay hoolaako inuu boqorkan muslimka oo ah aynu nidhi waa nin siyaasadda haafilka ah waa inagii soo sheegnay sidiisa kale oo iska wadaad miskiin ah oo caqiidadiisu suubantay sida la sheegay laakiin war badan nin og maaha marka baabkan la eego kaas miskiinka oo aad arkayso dee siyaasaddiisu halkay joogto waaxid shiici aan la madbaaba ahayn inuu kalsoonidii waddanka o dhan siiyey ayuu wuxuu ku qanciyey wakhtiga khatartaa lagu jiraa waxaa lagu qanciyey ninkan odayga ah ee madaxda ah ciidamada miisaaniyaddooda in la dhimo oo ciidamadan tirada badan leh kharash badan baynu u hayaanay in la yareeyo oo tasalluxan tirada badan leh inaynu iska dayno iyo hubkan iyo waxaanaynu samaysanayno oo dhan inaynu iska dayno waxaynu u baahanay buu leey wax soo saarkeennu si uu u bato ciidamada badh inaynu qaybta beeraha iyo sinaacada iyo wax soo saarkan kale ee waddanka inaynu ciidamada badh u wareejinno isla markaa dunidu ay u aragto inaynu nahay dad nabadgelyo oo aan dagaallo iyo rabshad iyagu doonaynin se u muuqato waxay idhahdaan boqorkii fikraddaa wuu la dhacayba in ciidamadan la yareeyo awowgii kan awowgii markuu meesha joogay boqol kun oo askari buu haystay oo tababaran kanina bay yidhaahdeen ciidamadii wuxuu isku soo ururiyey toban kun sagaashan kun baa la sii daayey weliba waxay leeyihiin tobankan kun waxay noqdeen ciidan iska daciifa oo hubkoodu gaboobay oo faqri uu ku dhacay oo qaarkood meelaha ay ka dadka ka wax ka weydiistaan yacnii askari moralku ka dhinto xataa wuxuu cuni lahaa aan saani u haysanin ibnu kaiir markuu masalada tan ka warramayo wuxuu leeyahay eedoo dhan waxaa iska leh ra-iisul wasaarihii waddanka laakiin doctor raakib asarjani isagoo tacliiqinayo wuxuu leeyahay ibnu kaiir lama qaba eh waddanka ninka u madaxda kan haba fikradda ha qaba buu yidhi laakiin kan laga dhaadhiciyey isba ma dhaamin buu leeyahy ee ummadda mas-uulka ka ahaa ee fikradda tan qaatay ma ahayn buu leeyahy fikrad saxa iyada oo ciidankii muslimiinta khilaafadu uu sidaa u eg yahay ciidankii tataarkuna uu xilfi wadaaggaa tirada badan la soo samaystay ayaa haddana khilaaf alcabaasiya waa qalbi alcaalam alislaami waa dowlad shan boqoloo sannadood soo jirtay waa dowlad dunidu ay ku xisaabtamto waa magaalada dunida ugu dad badan leh saddex milyan oo qof baa baqdaad degan waa magaalada dunida ugu cilmi badan leh ugu maktabada badan leh ugu aqoon badan ugu farsamo badan ugu technology sarraysa mahmaa u sidaa yeelay haddana ma aha meel lagu dhiiran karo waana qalbi alcaalam alislaami idan ku xisaabtan militariyo aada u tiro badan bay leedahay sidaa awgeed ayuu wuxuu dalbaday hoolaakoo ciidamadiisan beershiya degan oo quri inaanay dagaalka gelin ee in la siiyo taakulayn wax allaaliya wuxuu u baahan yahay waxaa amar la soo siiyey kow ciidamadii bershiya iyo adarabijaan iyo intaasi isagu degan yahay joogay oo dhan inay qiyaadatu hoolaako galaan oo dagaalka xaggaa ka galaan waxaa kaloo la faray bato ibnu jaajo ninkii aynu lahayn ee awowga u ahaa jinkis khan oo dowlad gaara iyagu samaystay alqabiila dahabiya golden hord meel qabiiladii la baxday waa foolgaha webigan voolga la yidhahda agaarkeeda ayay dawlad nawcun maa dawladda weyn hoos timaada laakiin xukunkeeda idaarigii uu mustaqil yahay ayuu bato xukuma bato baa waxaa la yidhi ciidan waa inaad adna dirtaa oo meeshaasi geysaa bato wuxuu soo diray isagana ciidan saddex inan oo walaalkii dhalay ay hogaaminayaan oo tiro badan ayuu yidhi idinkuna dagaalka ka qayb gala waxaa kaloo la yidhi meesha waa khilaaf alislaamiya aynu duulimaadka kunay kuma filla ciidankii yurub loogu tala galay oo turkiga xaggiisa sare jooga oo dagaalyahan bijo la yidhahdo aynu hore uga sheekaynay uu hogaaminayo isna waxaa la yidhi ciidanka oo dhan dib u celi dhammaantaa ciidankii yurub oo dhan dib u qaad khilaaf alislaamiya baqdaad dib u gal baa la yidhi isagana bijo in kun kilomitir ah buu baqdaad u jira amarna waxa lagu siiyey inuu dib u noqdo kunka kilomitirna muslim baa degan shan boqol oo kilomitir meelahaasi oo dhulka turkiga ah shan boqol oo kilomitir oo ciraaq iyo dusheeda dhammaanteed waa dawladihii yaryaraa ee muslimiinta waa salaajiqadii aynu sheegaynay meeshay ka telinayeen shaamiyiintu qaybtay ka telinayeen ee ayuubiyiinta ahaa muuse shan aynu lahayn badrudiin baa haystay dhammaanteed waa duwal yaryaroo islaamiya laakiin waxaa la faray intaasoo dhan inuu ka tallaabo oo uu tago meesha la yidhaahdo eh, baqdaad inuu ka dagaal galo waxaa kaloo ciidan laga soo ururiyey boqorkii armeniya hetham isna wuxuu keenay ciidan ka socda waddankiisii boqortooyadii yarayd ee gorgiya kuruj eh, iyana xilfi wadaagga la gashay iyana hurin kaley soo dirto ciidana oo dagaalka ka qayb gasha maadaama meeshu ay khilaafadii to ay khatar tahay dawladdii weynayd ee ka telinaysay dib baa loogu noqday waxaa la yidhi ciidan si gaara u tababaran baa loo baahan yahy kun nin oo gantaallada dabka sida tuuri yaqaana baalidan wax lagu gubo oo jayno ah ayaa iyana jayno laga soo diray oo iyana qalacaadka nimanka dabka xagga sare kaga guba ah ayaa jaynana laga soo diray intaasoo ciidana ayaa la ysugu keenay dabeetana saddex qaadadii macruufka ahayda ah ayaa la yidhi baa hoggaaminaysaan dhammaantiin waxaa hoos tegaysaan baa la yidhi holeco saddex nin oo qaadadii macruufka ahaana wuu wataa waa holeco oo ciidanka qayb wata katabqa katabqa waa oo nin ka mida ah ciidamadii Eh, tataarka weliba geesiyadooda waaweyn isla markaana isagu masiixi buu ahaa ka tabqa taarikhda haddaad dib u daraasaysaan waa qitas ninkay isheleen tataarka waaga la soo jebin doono eh, caynu jaaluud macrakada la yidhaahdo goobahaasi xagga qoladan gaalada ninkii hogaaminaya weeyaan ka tabqahani marka waa nin masiixiya isla markaana tataara hogaamiyaashooda waaweyn ka mid a ah. ka tabqana qayb baa loo dhiibay qaybta saddexaadna waxaa wata biijo oo ah qaa'idkii yurub inuu furto lagu tala saddexdaa qaa'ide waaweyn baa wata ciidanka tataarka mushaarikiintii yaryaraana waa dhex socdaan oo uu ka mid yahay de eh, annaasir yuusuf amiiru dimishk isaguo inankiisii alcasiiz iyo ciidan watuu soo diray oo meesha ka qayb galay boqorkii muusal badrudiin lu'lu firqa koox iyana taageerto oo milatariya buu soo diray maxaa la yidhaahdaa karmaankii joogay qutbuddiin waxoogaa kooxuu soo diray inankii uu dhalay abibak sacd ibnu abibakar oo isna meesha joogay waa nin ka mida karmaan kuwii isku hayay boqorrada yarnaa isna ciidan buu soo diray dawaa'if yaryar oo muslimiin iyo kristan iyo ciidamo yaryaroo oo tiro badanina meeshaay marayaan waxaasoo ciidanaa laysugu keenay muslimiintii tirada badnayd ee turkmenistan iyo dhulkaa turkistan iyo dhulkaa deganaydna ciidamada laka markaa meesha tan caalamka o dhan baa maraya askar muslimiina guutooyin gobollo islaamiya ka socda guutooyin gobollo kristana ka socda iyo saddex guuto oo waaweyn ama saddex ciidan oo waaweyn oo ka socda nimankii la odhan jiray tataarka ciidanka intaa leeg baa isugu yimi waxaa jirta markuu ciidankii soo dhaqaajiyey ayuu hoolaco mas'ale kaleu ka fekeray oo ah luuq yar baa udhaxeeya isaga iyo baqdaad oo ay degan yihiin nimanka shiicada ismaaciiliyiinta la yidhaha xashaashiyiinta dabeetana wuxuu is yidhi armay nimankani rabshad kugu keenaa malaa waxaa fiican intan inaad cagta mariso ka takhallustid shiicadii meesha joogtay ayuu weerarka ku qaaday shiicada meesha tani waa niman aada u dagaal yahanaabay ahaan jireen dhul buuraleyoo khatarna degan qalcaddoodii ugu weynayd markuu dagaalka ku qaaday ayaa daa'ifada ninkii hogaaminayey ayaa soo baxay ruknudiin nin la odhan jiray baan filayaa wuxuu dalbaday inuu heshiis la galo holaako intan dambe nin siyaasiyuu noqday heshiiska waan kaa aqbalayaa buu yidhi laakiin qaa'idkiisii miidaaniga ahaa ee ciidanka hogaaminayey ayaa diiday dabeetana dagaal bay ku qaadeen qalcaddii way furteen wixii ku jirayna waa laayeen ruknudiin oo shiicada haystaa wuxuu codsaday shiicada inta kale ismaaciiliyiinta oo dhan heshiiskan qaadanaya ee heshiiska ha layga aqbalo saasaa baa la yidhi haa holeakoo khito kaluu dego wuxuu yidhi khalaas waan aqbalay laakiin bishard shardigaana ku aqbalaya waxa weeyaan weliba taarikhyahanadu shardiga kan markay ka warramayaan qiso tiro badan bay sheegaan kow daa'ifada tani ismaaciiliyada la yidhaahdaa dagaaladii iyaga iyo tataarka dhex maray waxay dileen jagtay ninkii la odhan jiray iyagaa loo tiriyaa eena jinkiskaan ahaa ciidamadan hoolaaka uu wadana waxaa la socota jagtaygaasi inan uu dhalay oo amiirada oo aabbaheeda inay u aarto raadcaynaysa dabeetana waxay tidhi iyaduna halkan aarkii wuu ka dhadhow yahay inaad aarkaa hesho ruknadiin waxaa la yidhi waxaanu kuu diraynaa qaraaqorom boqorka heshiiska la soo gal qaraaqorom baa loo diray manko khaan markuu yimi manko khaan wuu xanaaqay la kulmi maaya buu yidhi hoolaakana wuxuu ku yidhi fardaha tataarka inaad dariiqa intaa leg soo mariso soo daaliso iyagoo waxaas oo kala wado aad ii keento may ahayn buu leeyahay fardaha tataarku inay sidaa u daalaan iyagoo ninkan oo kala wada maaha buu yidhi waxa dib baa loo soo celiyey ruknudiinkii meel dhexe markay marayeen ayay madaxa ka gooyeen si aan la garanayn ilaa hadda taariikhdu ma sheegto sababtii lagu dilay laakiin meel dhexe markii la marinayey ayuunbaa laga takhallusay daa'ifadii ismaaciiliyada oo boqorkoodiina la dilay ayuu hoolaaka wuxuu ku yidhi heshiiskaan idinla galay laakiin hal midaan idinka rabaa waa istiro badiseen oo wasnigaa leediin wasni aan ahayn miisaankiina iyo xajmigiina awood aan lahayn baa sheeganaysaan heshiiskaan idinla gelaya laakiin waxaan wax idinku siinayaa awooddiinna markaa soo bandhigtaan intaa ay leeg tahay saa daraaddeed waan idin tirinayaa tiraan wax idinku siinayaa shiica ismaaciiliya tiradeedu intay leeg tahay baan wax ku siinaya waxay idhahdeen nimankii shiicada ismaaciiliyada maanta wax laynoo ogolyahy xooggeenna aan muujinno maxaan samaynaa meel kastoo ismaaciil jira ha laga war doono shaam kuwii deganaa qaar baqdaad meel kastoo ay joogeen waa la yimi waayo waxaa la maanta xoog baa helaysaa markay isu wada yimaadeen ayuu gunta ka gooyay xabadba kama sii dayn holaako shiica alismaaciiliya waktigaasaa taarikhda ugu dambaysay war dambe ay leeyihin aqa khaankan iyo midharhkan meelahaa marmara ayaa ka soo hadhay laakiin hoolaakaa intuu ururiyo meel isugu wada geeyey markuu isla helayna madaxa ka gooyo dhammaantood diray shiicadii markuu meel ku hubsaday oo waxay yidhahdaan madaxdoodii qaar ka mid a ah ama raggoodii waaweynaa inantii jagtaay uu dhalay salqaan baa la odhan jiray salqaan khatuun ayuu u dhiibo uu qaar yidhi kuwaana aabbaha u dabeetana iyana aabbaheed bay koo xullaysay lix boqol iyo konton iyo shantii ayaa shiica alismaaciiliya la baabi'iyey waxaa bilaabmay dagaalkii baqdaad marka markuu intana ka takhallusay hadda wuxuu joogaa baqdaad siduu shaqo uga qaban lahaa shirweynaa loo fadhiistay magaalada hamadaan la yidhaahdo ee faris bershiya ku taalla ayaa shirka lagu qabtay afar boqol iyo konton kilomitir ayay baqdaad u jirtaa shirkaa waxaa lagu go'aamiyey kow ciidanka in saddex qaybood laga dhigo qayb uu hoggaamiyo holaako qalbiga ciidankana uu noqdo imdaadaadna la siiyo siiba imdaadaadkii ama taakulayntii ka timi alqabiila dahabiya ama golden hortka qolada la yidhaahdo oo uu bato ibnu gorgi uu hogaaminay oo gobolku xukumayayah wixii taakulayna ka timina adigu kaxaysaa la yidhi weliba ay kula socdaan armeniya iyo gorgiya wixii ciidan ee ka yimin ay kula socdaan intaasi waxaa la yidhi waa wadnaha dagaalka wadnihiisa inta ka qayb gelaysa hole kaa hogaaminaya ciidanka labaad waxaa la yidhi koonfur bari baqdaad ha ka soo galaan ciidanka koonfur bari ka soo gelaya waxaa la yidhi katabqa ayaa hogaaminaya isaga waxaa la amray inuu socdo meeshu waa dhul buuraleeya ciidanka intaan leegi ma wada mari karaan in la kala qaybiyaa baa la rabaa dusha ka wareeg baa la yidhi iyo dhulka suhuusha ah baqdaad adugu xagga koonfureed ka soo gal baa la amray ciidanka saddexaad waa ciidankii ka soo socday anadool torkiya xaggeeda sare waa ciidanku bijo ninkii la yidhahda hogaaminayey waxaa la amray kunkaa kilomitir intuu soo jaro inay isku wakti soo galaan magaalada baqdaada taariikh yahanadu waxyaabaha cajiibka ay sheegaan waxaa ka mid ah kun kilomitir ciidan socda oo dhul socda oo dayaarado iyo wax ilaalinaya aanay jirin ama waddada uu hagaajinaya aanay jirin oo aan la kulmin wax kamiina wax ah, dhuljiifa wax meel u galay waxba aan la kulmin oo kunka kilomitirba dawlada yararoo islaamiya ay degan yihiin oo haddana socodka dheeraynayo isku dayaya nimanka hamadaan ka dhaqaaqay inuu kula tago isku wakti magaalada baqdaada uu kula tago isla markaasi ma jiro muwaasalaadkan hadda cusubedee telefoon iyo taar iyo wax lagu wada hadlaye farda wata la rabo fardihiisaasi inay mar la galaan baqdaad ciidamada dhankaa ka soo socda laakiin dhulka uu marayo waa salaajaqadii aan sheegayey muusal buu soo maray oo odaygii badrudiin lu'lu ee ciidanka soo diray u haystay waa oday siddeetan jira ah, taarikhyaanada qaarkood ba waxay dhaha waa boqol jir aakhiru usii jeedaa haddana gaaladu daba socdaa uu gargaaraya baqdaad markii la qabsaday saddex bilood kadib baan filayaa buu dhintay kani badrudiin kani maca daalika aakhiradda cidima xasuusinee tataarka la arkaa xagga tataarku kaga jira magaalada baqdaad waa magaalo leh qalcaad xusuun tiro badan oo adag oo ku wareegsan waa magaalo shan qarni dowladdan ay ka talinaysay waa magaalo uu joogo khaliifkii toddobiyo soddonaad baa jooga oo boqorkii toddobiyo soddonaad ee muslima ayaa ka talinaya laakiin dhufaysyada iyo hubka iyo xusuunta hadday rag waayaan haba matara almustacsim billaah waa nin noloshiisa marka la eega bay leeyihin nin fiicana qur-aanka akhrista ay leeyihin caqiidatu salaf buu haystay cibaadaadka ku fiican foqorada wax siiya laakiin waxaasi waa naftiisa ummadda wixii anfici lahaa muu hayo ummadda waxa anfaca qaa'id soo jeeda dunida waxa ka socda garanaya balaayooyinka ku xiiran ka fekeraya taktiik fahamsan iyo qaab uu u diyaar garo kaasa anfacaya dadka walidaalik ibnu kahiir markuu ninkan ka warramayo wuxuu leeyahay kaana xasan suura nin qurux badan buu ahaa buu yidhi jayid الsariira taariikhdiisa iyo laabtiisu ay aada u fiican tahay صaxiixu اlcaqiida caqiido fiican muqtadiyan biabiih almustansir biاllaahi fi اlcadl aabbihii ku dayaraya xagga cadaaladda sadaqo badan culammada sharfa iyo dadka cubaadda ah madhabu salaf sunniya ku sugan laakiin madhabu salaf in wax la yska celiyaabaa ku jirtay xaggan un cibaadada intan buu kaga sugnaayo baabkii loo baahnaa kagama sugnay haafil can siyaasa buu haaba yidhaahdaa wadciga waxaa ka socdana si fiican uma garanaynin ragga sida loo kala doortana si fiican uma gararaynin rag ragabaa joogay ou ka mid yahay adeerkii alkhafaaji ninkii la odhan jiray ou ka mid yahay rag badan oo ragaa jiray laakiin raggii ragga ahaa waa la durkiyey mujaahidudiin aybak baa ka mid ah mujaahidudiin aybak iyo mu'ayidudiin alcalqami col bay ahaayeen kan shiiciga abaa kor loo soo qaaday kan kale waa la durkiyey idan muu lahayn aragti siyaasiyo dheer muu lahayn kafaa'o qiyaadiya sida uu doctor raakib isarjaani leeyay muu lahayn himo korraysa muu lahayn geesinimadii qaraarada lagu qaadan lahaa wakhtiga kana adag muu lahayn buu leeyahay krismihii uu u baahnaa inuu ummadda uruuriyo oo dadku ay ag joogaan muu lahayn buu leeyahay ragga sida loo miidho ama loo doorto ama loo xusho lix iyo toban sannadood waa in laga diyaar garoobo way ahayd intuu boqorka ahaa waa lix iyo toban sannadood oo sanadkiisii toddobiyo tobnaad in laga diyaar garoobo way ahayd mase dhicin ee waa kaa askartiisii beeralayda ka dhigay iyo sanaacinta maxay ku gebagabowday marka waa madax ummaddana aan diyaargaraynaynin kursigana aan ka kacaynin waa kuwa maanta joogow qofku waxay ahayd ama inuu shaqada u qubo ama inuu banneeyo cid kaloo u qubi karta tago anaana fadhinaya waxna tari maayo qaacidadaa bay joogtay ragguu doortay waa kuwan khiyaamaynaya ee ninka kan kolba u tegaya magaalada baqdaad saddex milyan oo qof baa jooga culammada dunida ugu tiro badan baynu odhan karnaabaa degan waa dhul raaxo culum nadariyo tiro badan baa taalla waxay maqleen wixii afghanistan ka dhacay wixii madaabix ka dhacday wixii dawla khawarzamiya ka dhacay wixii muslim la laayey inay wax ka taraan daaya dee iyagaaba kala qayb galay mararka qaarkood sida la sheegayo dawla alkhawarzamiya sidii looga takhallusi lahaa maadaama iyaba ay kaa tataarka ku caawiyeen in laga takhalluso iyana kuwii ag joogaybaa waxay ku caawiyeen in iyaga laga takhalluso muxaram labiyo toban markay ahayd lix boqol iyo lixiyo kontonkii hijiriyada waa sanadkii lix boqol iyo lix iyo kontonkii hijiriyada bishii koowaad ee muxarama labiyo tobankeedii markay maraysay ayuunbaa waxaa la arkay dhanka bari ee magaalada baqhdaad isagoo ciidamadii hoolaaku ay taagan yihiin oo uu bilaabay inuu dhigto madaaficdiisii wixii gaami lahaa dhanka koonfur barina koonfur yacni bariga oo koonfurta raacsiisanna ka tabqaabaa ka soo galay markaasuu boqorku hambaabiray dabeetana ijtimaac daari ah kulan degdega ayuu qabtay kulankii degdega ah baa laga wada hadlay kulanka qola waxay leedahay aan la heshiinno oo isdhiibno oo nabadgelyo arrinta ku dhammayno waa fariiq uu hogaaminayo ra-iisul wasaarihii waddanku mayudidiin alcalqami laba nin oo kale nin la yidhahdo mujaahidudiin aybak iyo nin la yidhahdo sulaymaan shaahna waxay leeyihin war waxaas wax lagu hadla maaha aan jihaatanna wax iska celinno oo cidina nabad waxaynugu siin maysee aan difaactanno dagaalanno muddo ra'yigii markii la rogrogay boqorku maadaama nin iska niyad fiican ahaa kuwan jihaadka sheegay buu iska raacay wuxuu yidhi waayaan wax iska celino dabeetana mha mujaahidudiin aybak iyo ninkii la socday sulaymaan shaah baa la yidhi ciidan diyaariya nimankii markay ciidankii diyaar garoobeen oo xaggan xusuunta ay ka samaysan tahay iyo qoladan in laga hortagoo loo diyaargaroobayo ayaaba war yimi la leeyay alambaar baa la marayaa ciidankii yurub ka soo gala isna halka maraya meeshaan ambarimka la idhahdo ciraaq ayuu maraya waa wa meel aada u dhow aan waxba u jirin waana dhul bannaan oo dabeetana waxaa la yidhi xoogaagii ciidankee la ururiyey waar bal qoladaa waajaha mujaahidudiin wuu soo baxay isagoo ciidankiisii wata wuxuu ka hortegay biijo iyo ciidamadii dhankan yurub ka soo galay ee kunka kilomitir soo socday ayuu ka hortegay laakiin nasiib daro traininku haddaanu fiicnayn oo si fiican taktigii military waa laga tiro badiyey waa uu tallaabay webigiiba iyana ka soo tallaabeen meel dhoobo ah oo mustanqacaat oo biyo fadhiisinoo xagga shishe looga maray sidii wax jabay baa la dhigay ciidankiisii wuu soo eriyado kooxdii bay ka daba yimaadeen injineero ciidanka la socday bijow wato ayuu diray xagga dambey ka wareegeen biyo xidheennadii ku xidhnaa meesha waa la faruuray oo biyihii waa la soo daayey si waddankan oo dhan dhoobo ay uga dhigaan jusuurtii meelihii laga tallaabayeyna waa la jebiyey markii ciidankii tamdi eh, maxaa la yidhaahdaa taakulayntii oo dhan laga jaray xagga dambe webigii la faruuray ayuu ciidamadiisii ku soo jeestay dhoobo iyo meel aan farasba ordin la limanayo ayay joogaan gamtaa loo joogsaday mujaahidadiin aybak iyo in yaroo la socotay mooyaane ciidankana waa laga takhallusay dib ay u soo noqdeen iyagoo firdhaday baqdaad soo galeen iyadoo waxoogaagii ciidankee la ururiyeyna biijo uu badda ku cabbay ka soo takhallusay waa ciidan goobta lagu dagaalamayo dhulkiisii ay tahay oo haddana looga aqoon bato lagu khiyaameeyey waa dhulkiisii waa ciraaq gudaheeda lagu dagaalamaya laakiin waa looga taktiiki badiyey dabeetana iyagii baa meeshii ku jabay baqdaad buu soo galay waa sagaal iyo tobankii muxarim baa dagaalkani dhacaya bijo ayaa hore u soo socday isna dhanka waqooyiga ayuu magaaladii baqdaad ka soo fadhiistay magaalada baqdaad markaa hadda waxaa ku xeehan saddexdii ciidan iyo wixii ay wateen holeco oo bari jooga katabqa oo koonfur bari jooga iyo waqooyiga oo uu joogo ninka la yidhaahdo bijo jalse labaad baa loo fadhiistay ibn alcalqami markii mujaahidiin aybank iyo kooxdiisiina ay soo jabtay boqorkiibuu ku noqday wuxuu leeyahy kama maaranno diblomaasiyad inaynu haatan bilowno isticmaalno taawulat almufaawadaat miiska wadahadalka aan tagno war kale ma yaallo laakiin miiska wada hadalka yaa wada hadla taarikhda bini aadamka mufaawadaadku yay dhex maraan laba ninoo xooggan hadday mufaawadaad dhex maraan wax caqliga gala ka soo baxa laakiin miskiin iyo nin murqiyo xooggani haddii mufaawadaad dhex maro mufaawadaadku dee waa uni aqbal ilaa wax ka dambeeya haddaad aqbali weyda waa ku burburinaya weeyaane mufaawadaad weligaa haddaad maqasho mufaawadaad baa dhacaya falastiin iyo israa'iil mufaawadaad kastoo dhex mara maxaa ka soo baxa heshiis ay tanaasulaad sameeyeen falastiintu hadhow baa wixii soo baxay israa'iil fulin weyda markaasaa waxa la idhaha mufaawadaadka ha la cusboonaysiiyo haye dib baa loo cusboonaysiiyey maxaa ka soo baxa shuruudan bay soo xidhaan kuwan baa soo tanaasula waa la soo saxeexaa way fulin weydaa israa'iil hadhow baa la yidhaha mufaawadaad saddexaad mufaawadaad unbaa socda ku kastoo bilaabmaana waa tanaasulaatun haatatan magaaladu waa xisaar bay ku jirtaa mufaawadaad baana bilaabmay mufaawadaadkii iyuu dirtay boqorka u fiirso boqorkan halka ay joogto siday taarikh yahanadu labadii nin aynu lahayn hooleekay hoosta kaga xidhnaayeen ayuu wuxuu u diray inay noqdaan mufaawadiinta dhankiisa ka socda waa kuma waa mu'ayadidiin alcalqami iyo batriirikii mekako la yidhaahdo kiniisadii kristanka ee joogtay baqhdad batriirigeedii makaco iyo moyadiin alcalqami labadaasaa la diray inay mufaawadaadka hoolaaka la soo galaan hoolaaka labadoodii markay u yimaadeen wuxuu yidhi dhegaysta adiga waxaan kuu ballan qaadaya wax masiixiya inaan la taaban kiniisadahaga iyo waxaag o dhan inay kuu badbaadaan wixii lagu siin karana lagu siiyo adna waxaan kuu ballan qaadayaa baqdaad maalintaan gacanta ku dhigo majliska xukumaya ayaan madax kaaga dhigaya baqdaad iminka ra-iisul wasaaraad ka tahay marka kan adaa talin doonaba meesha qabsanaya maxaa tala ah markaa dawladda korkeeda saaran horta labadii nin ee dagaalamay iyo kooxdoodii in la keeno shayga koowaad mujaahidiintu nin aybak iyo sulaymaan labadaasi de waa iyagu ahlu taطarufkana dunida lagama ogolaa labadaasi waa inay soo xero galaan haaniya natiijadii mufaawadaadku waxay noqotay markaa dagaalka oo la joojiyo nabadgelyaoo dhacda hoolaako oo ogol inantiisa inuu bixiyo oo boqorka inankiisu guursado boqorka almustacsim billaahi kursigaan adigana kuu daynayaa buu yidhi reer baqdaad oo ammaansiyo waxani waa wixii uu hoos ula galay wixii aan idiin sheegayo hore waa wixii uu hoos ula galay labada nin laakiin mufaawidku muxuu u geynayaa boqortooyadii boqortooyadii waxaa loo keenay ninkii heshiis baanu la gallay heshiisku muxuu dhigayaa dagaalka in la joojiyo nabad la qaato hoolaako inantiisa in inankaaga loo guuriyo si nabadda loo adkeeyo reerku u xidido kursiga boqortooyada in adiga lagu daayo aad boqorkaaga ahaato reer baqdaadna ammaan in la siiyo intaasi waa intay iyagu helayaan shuruudda ku xidhani maxay tahay laakiin bishuruud waa inay shuruudatan fulisaan intaasaan anigu aqbalay buu yidhi hoolaako laakiin shuruudan baa fulinaysaan waa maxay shuruudu wax alaal iyo waxa qalcad ee baqdaad ku yaalla waa inaad dumisaan shardiga koowaad shardiga labaad waxa weeyaan wax alaal iyo wax khanaadiq godadka dhufaysyada aa leediin oo dhan waa in la dumiyaa shardiga labaad waxa weeyaan wixii huba in lasoo dhiibo saddexaad wixii huba in la dhiibo shardiga afraad ee ugu dambeeyana waxa weeyaan inaa aqbasheen dawladda guud ee tataarka ee caasimadeedu tahay inaa hoos timaadaan raciyada inaa ku biirtaan intaas haddaa annagu wax kale uma soconno holakaa leh annagu waxaanu u soconnaa inaanu cadaaladda sugno xorriyaddii ammaanka inaanu ilaalinno qaabkaasaanu u soconnaa taarikhda waxaad moodaa un beyj horoo jiray un in dib loo qoro ma aha taarikhda bani aadamku ah taarikhdan bani aadamku in aadamun weeyaan waxaan dunida jooga waa aadam iyo intuu dhalay god aan hore loogu soo jabini ma jiro ilaa iyo maanta godadka jooga haddaad taarikhda dib u akhrido waxaan tan u akrinayaaba ma aha inaan idin raaxeeyo oo muslim baaba ayaa idinka raaxeeyo laakiin waa inaan idin tusiyo taarikhdu bayjaji la rogo inteeda badan inay tay ciraaq soo maydan maqlaynin Eh, waxaa lagu qaaday hubka in laga mamnuuco hubkeeda inay gubto united nationka in loo soo diro waxay hubleeda inay gubto cunaqabata in lagu sameeya in kan lagu samey muqaabilu dalik waa maxay nabadgelyaa laydin siinaya kadibna in xilfi wadaag uu maraykan soo samaysto dabeetana biduuni qaanuun in lagu qabsado kullu dalik taarikhda bini aadamku baqdaad suquudkeedii shalay ahaa iyo kii dhowr boqol oo sannadood siddeed boqol oo sano ku dhow ama sagaal boqol oo sano ka hor dhacay waa isku weji egyihin siddeeddaa boqole sannadood bejku dibun unbuu isu soo rogay boqorku si aanu mufaawadaadkaasi talaku'ba uga samayninna garaacistaa lagu bilaaba in magaalada garaacistu ay ku socoto bishii safar lo odhan jiray bilowgeedii baa waxaa la bilaabay afar maalmood in garaacis xooga lagu sameeyo magaalada ibnu kathiir wuxuu sheegayaa daartii boqortooyada squer laga qabtay buu yidhi dabeetana gamuunyahanadii baa gamuunka ku ganay gamuunku waa leebka waa dee waxyaabihii laysku garaaci jiray madaaficda ugu waaweyn baa lagu ganay taarikhyahanadu waxay sheegaan boqorku wakhtigaasi jaariyadihiisii mid ka mida cayaaraysay inan carafa la yidhaahda hortiisa ka cayaaraysay oo ahaa jaariyaadkii mulkul yamiinka lagu haystee joogay ayaa cayaaraysay taarikhyahanadu waxay sheegaan carafo boodboodaysa ayaa gamuun ku dhaca markaasuu boqorkii naxay hortiisa markay inantiina ku dhacday ayuu boqorkii naxay bay yidhaahdeen waxay yidhaahdaan gamuunka lagu dhuftay waxay ugu soo qoreen bay yidhaaheen weedh ah idaa araada allaahu infaada qadaa'ihi wa qadarihi adhaba min dawi lcuquuli cuquulahum baa ku qorayd bay yidhaahdeen ilaahay hadduu doonayo arrinkiisa inuu fuliyo kuwa caqligale unba caqliga laga qaadaa waxba kala garan waaya dabeetana wixii la rabaa fula damuunay ku qoran tahay inantaasi ku dhimatay bay idhaahdeen boqorku markaasuu kabash kabashta bilaabo wuxuu yidhi daahiyada guriga ha lagu badiyiyo waxyaabaha kana aanu kamuunku soo maraynin daaqadaha in la adkeeyo ayaa la bilaaba arrintii meel adag bay maraysaa alcalqami maayudiin alcaalqami wuxuu yidhi mufaawadaadka aan ku noqdo mar labaad ma bilaabaa boqorku wuxuu yidhi haaya adigu tag mufaawadaadka adigu iga aqbal wuxuu yimi holaako mar kale mufaawadaad baan rabnaa inaan kula gallo ma ahaa wuxuu yidhi keligaa kuma qaabili karo ee waxaan rabaa markaynu wada hadlayno inaad wadato magaalada culamadeedii rijaalulacmaalkeedii dadkeedii wajahadee la yaqaanay magaalada dadkii caqliga u ahaa waa inay kula socdaan haddaad doonayso inaan heshiis kula galo weliba boqorku waa inuu ku jiraa wuu soo noqday wuxuu yidhi ninkii holaako wuxuu aqbalay inaynu wada hadal samayno laakiin waxaa laygu xidhay inaynu xaashiyadeenna o dhan intaynu kaxaysanno inaynu u tagno waayahay baa la yidhi waxaa la soo kaxeeyey toddoba boqol oo ka mid ah magaalada baqdaad dadkii magaca iyo maamuuska ku lahaaya ee culamo leh ee tujaar leh ee waxgarad leh toddoba boqol oo nin oo ka mid ah waxaa la soo kaxeeyey qoyskii boqortooyada toddoba iyo toban ka mid ah dabeetana wuxuu yidhi hoolaako markii wixiiba soo baxeen waan idin kala dambaysiinaya kow boqorka iyo toddoba iyo tobanka qoyskiisa ahi ama toddoba iyo toban idinka mida ah iyo boqorka oo quri ha i yimaadaan inta kale xagga dambe ha ku sugto waayahay baa la yidhi boqorkii iyo toddobiyo toban baa u tegey toddobadii boqole kale wuxuu yidhi horta iyaga madaxa ka jara toddobadii boqol ee kale madaxaa laga jaray boqorka waxba looma sheegin ciidankii raggii uu halkan kaga yimi iyaga wuxuu yidhi iga qariya toddobiyo tobankii u yimina wuxuu yidhi khaliifada boqorka waxaa laga rabaa inaad hadda amar bixiso ah reer baqdaad inay hub ka dhigaan boqorku haatan war uma yaallo waa inuu amarka bixiyaa un ka labaad wuxuu yidhi boqorkana ha la xidho boqorkiina waa la xidhxidha maxaa loo xidhxidhanayaa adigu waa inaad sheegtaa baa la yidhi qasnadihii dawladda iyo meelihii waxyaaleen oo dhan si loo heli karo boqorkaoo meesha taagan ayuu yidhi labadiisa inan soo qabto horta saddex inana uu dhalay axmed abulcabaas iyo cabdiraxmaan abulfadal ayuu yihi ku hor gowraca isagoo taagan boqorka oo meesha taagan ayaa labadiisii wiila waaweynaa lagu hor gowracay kii saddexaad wiil saddexaad ou dhalo mubaarak abulmunaaqib la odhan jiray isaga wuxuu yidhi xidhxidha maxbuus ka dhiga saddexda hablood ay boqorka walaalayiinna ku dara buu yidhi halkaa markay joogto waxaa la yidhi ha loo yeedho wixii baqdaad rag waaweyn ku hadhay ee culammadii ahlu sunna ah waa loo yeedhay xabaalaha la dulgooyaa la yidhoo dhammaantood ha la laayo iyaga iyo dumarkoodaba waa la laayay ragga la laynaya maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah sheekhii magaalada oo ah uu dhalay ibn aljawsi inankiisiiya asheekh muxyadiin yuusuf ibnu sheekh abilfaraj ibn aljawsi oo sheekhi daar alkhilaafa ah waa la gowracay sheekha iyo saddex wiila uu dhalay bay wada gowraceen ragga meesha lagu gowracay waxaa ka mid ah labadii nine dagaalyahankaha mujaahidudiin aybak iyo sulaymaan shaah iyagana waxaa la yidhaha ha la gowraco iyana waa la gowracay waxaa la gowracay duqii soo tarbiyeeyey khilaafada tan sadrudiin caliy bnu niyaar nin la yidhaahdo dabeetana waxaa la yidhaha lagu xigsiiyo a'immada masaajidda khutabada xamalada qur-aanka waxaasoo dhan ha la laayo intaaba waxaa la laayay iyada uu boqorku xayi yahay oo weli nool yahay dabeetana ciidankiisii baa meesha lagu fasaxay waxaa la yidhi baqdaad ha la laayo afartan maalmood baa baqdaad wixii ku noolaay oo dhan la gumaadayay waxay yidhahdaan askari baa ku soo baxay afartan carruuroo hooyooyinkood la dilay isna afartankii buu gowracay waxaa la yidhahaa boqorka isaga oo ciidankaa la yidhi kubad ka dhigta haraato ku dhintay baa la yidhi sidii haraati loogu waday taarikhyahanada qaar baa waxay leeyihiin isaga cidhibtaa lagu dilay sidii haraati loogu waday ayuu boqorku geeriyooday waxaa ka soo baxay meesha tan maktabaddii ugu weyneyd ee dunida ku taallay maktabadda ugu weyneed dunida ku taalla baqdaad bay ku taallay waa maktabad haaruun urashiid oo asaaskeeda bilaabay boqol iyo dheeraadkii boqol iyo toddobaatan ilaa boqol iyo saddex iyo sagaashankii hijiriyadu isagu maamulayay dabeetana waxaa yaalay mujalladaadka dunida ugu tirada badan leh maxaad iyada ka sheegaysaa tarablos tii lebnaan ee ay gubeen waxaa yaallay baa la idhaha saddex milyan oo mujallad saddex milyan oo voliyom maxaad u malaynaysaa tii baqdaad iyadoo baqdaad maktabadda quri waxay lahayd dad musaakhiin oo madbacadima jirina wax qora dad kutubta dadka u dhiiba dad mutarjimiinoo ah, afafka kale ka tarjuma researcharis degan meesha guraf wax lagu akhristo meelo wax laysugu dhigo xalaqaad ama meelo nadawaad cilmiya lagu qabto lagu niqaasho meelo ardadu ay seexdaan waa akbar waa maktabadii dunida u weynayd oo uu yaallo aqoonta dunida dhammaanteed af kasta ku qoran ha noqdo afkii yuunaanta griiga kii siryaaniga ahaa kii hindiga ahaa kii sakriitiga ahaa farisigii latinigii kullu luqaat way yaalleen may odhanin maktabadda rara oo qaraa qorum geeya lama odhane waxaa la yidhi rara oo webiga dajla ku gura webiga dajla ayaa aqoontii reer nebi aadam uu kala dhexlayay maaha aqoontii muslimiinta qura waa maca griigii hore maca wixii bini aadam qoray muslimka wakhtigan waxay lahaan jireen rag aqoon-yahanoo dunida loo diro oo shaqadoodu ay tahay meel kitaab dunida yaallun inay arkaan soo qoraan kitaab kasta ciddii haysta waa laga iibsanayey waana la keenayey kitaab kasta waa la tarjumayey ayu cilmi ha ku saabsanaado maktabaddii intaa leekayd waxaa la raaciyey webiga dajalah waxay idhaahdaan mudduu webigu khad dareerayay madoobaaday khadkii bugaagtan lagu guray fardaha lagaga tallaabiyey bay idhahdaan webiga sidii maktabada tan loogu guray afartan maalmood baa magaalada dadkii laxaaqayay waxay taarikhyahanadu sheegaan hal milyan oo qof dad ka badan baa la dilay taariikhyadana qaar baa laba milyan yidhaahda waxay idhahdeen guryahu masiibtoodu masiibku waa majaroorka halkan biyuhu ay ka dareeraan dadku markay cararaan ee guryaha saqaf ka fuulaan baa laga daba tegay saa loo laynayo guryaha magaaladu dhiig bini aadan bay daroorayeen baa la yidhaahdaa dumarkii iyo carruurtii xagga saro kore iyo wixii sidii loo gowracayey guryihii baqdaad ku yaallay bay yidhaahaan sida roobka dhiig bay da'ayeen waxaa la tilmaamaa markii uu baqay xanuuna dilaaceen afartan maalmood kadib afartan maalmood wuxuu amray wax dhaqaaqa inaan la sii daynin aduu magaalo saddex milyan oo qof degantay oo intaasoo kun oo ciidan soo galeen oo qaradkuna yahay wax nool inaan lagaga tegin qiyaasun waxaa ka soo baxaya oo maalin iyo laba iyo saddexaan inay afartan cashaa afartan markii lagu waday ayuu ciidamadiisii wuxuu uga baqay xanuunadu inay laayaan markaasuu yidhi ka soo baxa ibnu kaiir wuxuu leeyahay dadkii taacunni iyo balaaya ka dilaacay waman najaa min aلطacni lam yanju min aلطaacuun buu leeyahy ciddii birta ka nabad gashay daacuunkii baanay ka nabadgelin buu leeyay baqdaad intii hadhayna kalora laayey daacuun baa laayey goorahanba waa la yag fadhiyaan u malaynaya marka waxaan ku gebagabaynayaa uun taariikhda maantu waxaan joogaa weji ah baqdaad oo dunida taariikhdeedii ka baxday waxay cilmi lahayd waxay culamo lahayd waxay dad lahayd waxay boqortooyo lahayd dhammaanteed la laayay xoogna aan lagu diline talaxumo muslim ku dhimatay muslim isqaybqaybiyey oo iyagu col ah heshiisna iyo xilfi wadaag la gelaya cidda kale midba uu ka kale kula duulayo taariikhda dhexalkeedu waa kaa wakti kastoo ay sidaasi dhacdana ma aha inaan dadkan ku jirin dad cubaadi ama qaar ilaahay barya ama qaar salaad badan ama qaar caqiide wanaagsan xataa boqorkaa la leeyahay baa caqiide fiicnaa laakiin caqiide fiicni quri waxba ma tarayso haddaanay ummaddu wixii la faray aanay samaynin dhammaanteed haddaanay diyaargarowgii la faray aanay samaynin ummad kasta oo muslima oo iyadu isku jeesata oo istunta waxaa abaalmarkeedu yahay caasimadaheeda in gaala ka taliso waana inta maanta dunida ka taagan wallahu aclam bilahi towfiiq ونت تاريخ الورى بدمائي وحميت أرضي وافتديت سمائي دونت تاريخ الورى بدمائي وحميت أرضي وافتديت